رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد الظاهر والمؤول waxaanu soo gaarnay qeybtii la xiriirtay الظاahir والmuأwl waxaa noogu dambeeyey almujmal waa almubayan tacriifu الظaahir qeexida aanu qeexayna الظaahir الظaahir lugatan luqa ahaan waxaa lagu magacaabaa alwaadix kan cad waalbayinu ee cad istilaaxan erebixinta sharciga ahna maa weeye dalla tusiyey binafsihi isaga ahaan calaa macnan macna tusiyey macnahaasoo raajixin awood badan oo xoog badan maca ixtimaali gayrihi iyadoo suurtagal ay tahay mid kale inuu jiro mithaalu qowlihi nabiga sala allahu calayh wasalam hadalkiisa ayaa tusaale u ah tawada-uu uu yidhi weysaysta min luxuumi libili geela hilibkiisa ka weysaysta fa ina aldaahira sida muuqata min almuraadi bilwuduu'i ee loola muraadayo amaba loola jeeda weysada waxay tahay quslu lacdaa'i xubnihii dhaqitaankooda alarbacati ee afarta ahaa cala sifati habkii in loo dhaqo iyo tilmaantii asharciyati ee iyadu sharcigu uu jideeyey duuna alwaduu'i loolama jeedo wuduugii alladii kaasoo huwa isaguba annadaafatu ee loola jeeday nadaafada loola jeeday waxaa jira annas iyo waxaa jira aldaahir iyo waxaa jira iyo almuawal waxa alla wixii soo arooray i ayad iyo xadiida saddex waday haystaan nasku wuu ku cad yahay ukruj bax waa bax amaad ula jeeda fariiso amaad ula jeeda istaag may ukruj way cadda nas baa lagu magacaaba haddaan ku yidhahdo waxaan waxay nas ku yihiin fi hada albaabi way ku cad yihiin laakiin garbaha waxaa kaga jira labo aldaahir iyo almuawal daahirku laba suurtagal ayuu leeyahay laakiin mid baa xoog badan mid baa boqolkiiba toddobaatan mu-awalku laba suurtagal buu leeyahay laakiin mid baa aada u hooseeyo marka daahirka markaan leenahay waxaanu qaadanay labada suurtagal ee meesha yaal kan awoodda badan mu-awal markaan dhahnana labadaa suurtagal kan tamarta daran ee hooseeya ee marjuuxan qaadanayna naskana isagu boqolkiiba boqol meeshiisu ku fadhiya asalahaan meesha guud hadda kelimة الwuضوء fi الluغa الcarabiya haddii nebigu uu yihah twaضأu min luxuumi اlbili kalimat alwudu fi luga alcarabiya nadaafaddana waa lagu magacaabaa waysadana waa lagu magacaabaa haddaan ku idhaahdo tawada waxay noqon kartaa issoo dhaqdhaq gacmaha soo xalo soo nadiifso soo farxalo way noqon kartaa waxay kaloo noqon kartaa alwudu bimacnaa eesh alwudu asharci soo weyseyso xubnihii afartaa la dhaqay soo dhaq wejigii labada gacmood laba si intii la dhaqi lahaa haddaba wuduuga kan macnahana waa suurtagal in nadaafad loola jeedo weyse in loola jeedana waa suurtagal labadana farqi baa u dhaxeeya weysadu niyay u baahan tahay xubno gaara la dhaqaa si gaara loo dhaqaa jaarar gaara iyo tiro gaarana waa la dhaqaa halka markii aan ku yidhaahdo clean markaan ula jeedo isnadiifi waxaa laga yaabaa intaas biyaha inaan ku wada ilaa wixii ay ka baaba-aan ama in yar markaan biyaha gacanta saa u horsado inay ugu filantay haddaba naska markaan aragno nas markuu naga soo horbaxo nas kelmadda afkaa soo dafay laakiin marka aayad xadiid aan aragno halkan ku fasirayna haddaba nabiga markuu hadda ina yidhi tawada min luxuumi libili culamada qaarkood baa la aaday hilibka geela in laga weysiista maahana tawada waxaa laga wadaa gacmaha dhaqdhaqda su-aasha imaanaysa waxay tahay haddaba waayo hilibka geela keliya nadaafad lagu khasiso inuu qofka hadduu ari cuno ama cuno lo cuno amaba ay طacaam cuno leesh ma yatawada haddaba marka الظاahir culamada markay ku dhahaan الظاahir fi hadi الmasألة wallahu aclam markay ku dhahaan ay اlmutabaadar ilى الdihni sida maskaxda kusoo degdegaysa daahirka marka waa markiiba waxa maskaxdaada kusoo degdegaya haddaba hadda mithaal haddaan bixiyo nin madax sheef fundi u ah fundi waa taqaanaa sooma maysanska dhulka guryaha dhisa fundi ayaa wuxuu yidhi ila maanta dhan baa waxay guriga dhisayeen dhiiqa gacanta lagula jiray eh, bulketi baa la rogay eh, dhagxaan maantana shamiita la rogay eh, noocan ma la qasay gacmihi iyagoo dhan wadaa iyagoo dhan ama shamita gacmaha ku taal amaba dhiiqa gacanta kaga taal hadduu yidhahda tawada-u yaa jamaaca maxaan ku fasiraynaa soo dhaqdhaqa sooma gacmaha soo nadiifiya maxaa yeelay haddaba aldaahir fi hada lmajaal waa maxay markii meeshaan la joogo inuu ninka ula jeedo war gacmihiina soo dhaqda cuntaad cunaysaan laakiin cindamaa yati sharc aayad ama xadiid markii tawada la yihahda ma waxaad leedaha gacmaha soo dhaqdaa laga wadaa maxaan ku fasiraynaa waxaan ku fasiraynaa in weyse loola jeedo haddaba aldaahir laba macno ayaa meesha ina hor yaal awood badan iyo macna laga awood badan yahay haddaba waxaa mar walbaba tafsiirka naska aan ku xambaaraysa haddaba meesha la joogo mar qofku inuu naski intuu la ordo oo meel kale uu geeyo khatarteedae leeda halka kan waa meesha baabaabka markay fi lcaqiidati la joogo masaa'il asmaa wasifaati marka la marayo ma daahir markii ilaahay subxana wa taala yadda uu sheego ma daahir markii cayn la sheego ma daahir markii dexka la sheego ma aahir min adb marka la sheego ma iskala cararayna waxaan leenahay tafsiir kale miyaan saarayna waxaan leenahay addaahir halka awoodu ay leedahay boqolkiiba toddobaatan sideetan oo maankayga markiibuu aadayo naska markaan arko fi hada lmajaal laakiin inaan bahashii qoor qabto oo aan aayaddii xadiidkii inaan qoor jabiyo kadibna dul saara macno aanay xambaari karin anoo lahay maytana loola jeedaa taa waa tan la diidan yahay haddaba meesha marka la maraya wuxuu leeyahy falmuraadu biqowlina hadalka aanu nidhi falmuraadu fakharaja dheh biqowlina oo rahdeena aanu niri ma dalla calaa macnan oo maa dalla binafsihi calaa macnan waxaa loola jeedaa ama waxaa ku baxay dheh almujmal liannahu laa yadullu cala almacna binafsihi maxaa yeelay isaga kelidii macno ma tusiyo maxaa loola jeeda hadalkaas yaa ii sharxaya ليش المجمل ما يدل على معنى بنفسه يا كي جوابي كلا أيوة بيان بو باهي وحو باهي إلا عدي ما دام كلي إذا وقيموا الصلاة وكلا وأقيموا الصلاة أمر إنه دعي إن بانو أني وحا لقى ربا العزم على النية على العمل به متى اتضح هذا الأمر إنا نيستو لكن ما قرأ يضو الصنة دي أما الإيشرحين سيد لو تكني ما قران كراه loo tukanayo ma garan karaa idan yaxtaaju ilaa inuu helo bayaan gayrihi buu u baahanya lakiin kan waa ka duwanya وخرج بqولنا راaجح maxaa ku baxay المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح lowla الqرينة maxaa yeelay مؤولka wuxuu muujiyaa sida noo iman doonta macno laga awood badan yahay haddaanay jirin iyadoo xaalad tusmaynaysa macnaha loola muraaday وخرجa بqولنا markaan niri mع احتimaali غayrihi iyadoo mid kale ay suurtagal tahay annasu sariix naska cad kama soo gelayo liannahu maada laa yaxtamilu ila macnan waaxid naska sariixa hal macno ayuu xambaaraa hal macno unbuu xambaarsan yahy macnaha wayna dhacay sooma nas sariix hal macnuu leeyahay daahir laba macnuu leeyahay midba awood badan muawal laba macnuu leeyahay waxaa la qaatay kii awooddiisu ay hoos u tiil alcamalu biاdaahir in lagu camal falo daahirka alcamalu biاdaahir waajib waa waajib ko ilaa bidaliilin daliil in la helo mooyaane yasrifuhu ka weecinaya ka leexinaya ka qalloocinaya can daahirihi muuqaalkiisa ama sida uu u muuqdo ama wax uu tusmaynayo lianna hadihi طariiqaة salafi maxaa yeelay salafku wadadooda wey waliannahu maxaa yeelay axwatu sidaasaa dhowrsanaan badan wa abra isla markaana beriyeelis og lidimmati nafsada wa aqwaa sidaasaa xoog badan fi tacabudi in ilaahay subxaana wa tacaala addoon loo noqdo oo ilaahay la cibaadaysto iyo walinqiyaadi in ilaahay subxaana wa tacaala loo hogaansamo masaladan iyada ah ee nacam iyadoo aan deg deg haddana ku marino waa usuushii laga duuli lahaa marka ay taagan tahay tafsiir aayaati sifaati iyo alaayaat alasmaa wasifaat meesha laga duul laho aniga maxaa isaaran haddaan ahay muslim naska kan macnahaasu itusi ma banaana marka ariiq muawala almuawila inaan qaato oo aan idhahda maya naska kan macnaha waa in laga leexiyo asalka wuxuu yahay haddii wax uu soo arooro oo la yidhahdo waxaan waa qoray qoragiisaan u daynaya loox looxiisaan u daynaya markaa lama loox waa laysaga magacaabay mooyaane bir baa loola jeedaa may waxaa loola jeedaa geed kalea loola jeeda markaan leeyahy waa inaan daliilkii helo halkaa marka waxaa kaaga soo baxay dariiqatu salafi inay tahay aslam wa fii nafsi lwaqti axkam wa fii nafsi lwaqti ay tahay hee aclam inay iyagu yihiin taasaa saxsan naskan markuu yimaado ilah u yihi tabaaraka aladii biyadihi lmulk oo ilah markuu cayn isku sheego oo ilah markuu daxik isku sheego oo ilah markuu qadab isku sheego anugu meel kale lama aaday sideeda un deynaya laakiin nas baa i irimay may macnahan macnahaasaa loola muraadaya markaasoo kale macnihii inaan leexiyo waa ay tahay oo meel kale aan la aado walidaalika wuxuu leeyahy sababta maxaa keena sababta keenta waxay tahay dhowr arrimood waa midoo kow ilaahi subxaana wa tacaala kow horta way addoomaystay anna waxa ii dantu ay ugu jirtaa wixii aan ku badbaadi kara inaan helo maxaan ku badbaadaya waxaan ku badbaadaya inaan raaca hadihi ariiqa ariiqadee ariiqata salaf oo ah in nasku sidaa u yahay sidaasaa xoog badan sidaasaa wax kasta muujinaya walidaalika hadda haddii eh, amhila waxaa noo iman doonta meel kale haddaba xadiid baa soo aroray xadiidka marka wuxuu yidhi xadiidkii almara almakhzuumiya ee anas intuu nabiga xadiidkii taban eh, usama intuu nabiga sal alla alay wasalam gabadhu isha fiica dalbeeyey xadiidka wuxuu yidhi kaanat tastaciiru dadki waxay kasoo cariyeysan jirtay alaab fatajxajuhu kadibna waa ay dafiri jirtay faamara nabiyu sal allahu alayh wasalam biqaci yadiha nabiga sal allahu alayh wasalam wuxuu faray inuu gacanta uu ka gooyo sababta gacantu laga jaray maxay tahay yaa sheegi kara ayib su-aal baan idin weydiinaya xadiidka ma ku jirtaa annaha kaanat tasriq ma ku jirtaa maxaad ula aadeen waxbaan kaa soo caariyeysa waxaan ku yidhi maya kuma siinayo ma tuganima tuganima ma الظاهر في الحديث ماذا أنها كانت تجحد صم الظاهر في الحديث haddaan ihahda maya لأنها كانت تسرق waxaan u baahana daliil baan kaga bahana idan الظاهر في الحadiiثi macnahaas marka inaan meesha aado oo aan ihaahdo waxaan ku fasirayaa بمعنى السرقة waxaan u نص nas nabiga الله lla alay waslm wuxuu yidhi laa nikaaxa ila biwaliyin ma waxaan leehay laa nikaaxa saxiix mise waxaan lehay laa nikaaxa taam maxaan ku fasiraya naska wuxuu tilmaamay laa nikaaxa haddii la yidhi nafyiga meesha lagu sheegay cadam sixa nikaaxaasu inuusan shaqaynayn laakiin nikaax dhammaystiran markaad i leedahay waxaan kaaga baahanaa daliil meesha la aado muxbala laa nikaaxa meesha waxaa ka muuqata haddii gabadhii weli aan la meeriynin nikaax unuusan shaqaynin haddaad adugu tafsiirka lala aadayso waxaan kaaga baahanaa daahirka wax ka leexiyey asalka marka alcamalu biاdaahir huwa alaxwad alcamalu biاdaahir waa sida ay tahay walidaalika badanaa marka eh, hujuum lagu qaaday madhabka sidaan oo kale ah manhajka sidaan oo kale ah dadka ku qaaday way iska hadleen anigu waxaan leeya war ana calaa bar alamaan halkaasaan taaganay am on the safe side adiga inaad dhahdid tafsiir baatini baa ku jira tafsiir qaloocan baa ku jira adaan daliil kaaga baahana daliil waxaad ii keentay aayaad kale oo meeshii ka wacida ama xadiid kale ii keena waan kugu raacaya laakiin waa laga fahmi karaa iyo ee daliil kalea ku hoos jiray adaan daliil kaaga baahana baabka marka ka bax wuxuu ley hadana tacriifu lmu'awal kii la qalloociyey amaba la leexiyey ayaan u baxaynaa almuawalu luqata min alwal wahuwa huwa waa laabashada marka la laabanayo amaba min alwl halkaa inay kelmaddu ay ka timid awowda markaa iyadoo la reebo wasilaaxan maa xumila lafduhu waa wax lafdigiisa lagu xambaaray cala almacna almarjuuxi macnihii laga xoog badnaa haddaad maqasho hebel wuu ta'wiiliyey aayaddaha ta'wiilin waa maxay macno laga awood badan ha ku fasirin wey fakharaja biqowlina aanu niri cala almacna almarjuuxi maxaa ku baxay annas wاlظaahir say ugu baxeen ama nas naskii faliأnnahu laa yaxtamilu ila macna waaxida maxaa waxaan hal macno ahayn ma xambaari karo boqol kiiba boqol wa ama الظaahir maxay faliأnnahu maxmuul cala macna raajix waxaa lagu xambaaraya macnihii awoodda badna oo ah muxuu ah macnaha awooda badan oo ah daahirkii hadaba nasku waa boqol kiiba boqol uu ku tusinaya daahirku boqolkiiba kiiba toddobaatan sideetan buu ku tusinaya muawalkuna waa soddon iyo labaatan wey watawiilu tawiilka laguu sheegay qismaani laba qaybood wey saxiixun mid sax ah oo maqbuulun la aqbalayo iyo wa mid faasid oo marduudun la radinayo aan la aqbalayn fasaxiixu kan saxiixa ah maa dalla calayhi midka uu ku tusiye wey daliilun daliil uu ku tusiya daliilkaas saxiixun saxiixa ka ta'wiili qowlihi tacaala marka la ta'wiilinaya oo kale la fasirayo was'al ilqarya ilaa macnaa loo fasirayo was'al ahla alqaryati qaryada dadka meesha degan weydii lianna alqaryata nafsaha maxaa yaele qaryada iyada laa yumkinu tawjiihu su'aali ilayha iyada su-aal looma jeedin karo qarya miyaa la hadlaysaa mise dadkeeda la calayhi daliilu صaxiix waxa aan daliil saxiixa wadan weeye ka ta'wiili اlmucailati nimankii shaqa tirayay oo kale oo صifaatka ilahi subxaana wa taala magacyadiisa ka ta'wiili اlmucailati qowlahu tacaala ay shaqo tirayeen alraxmanu cala alcarshi istawa ilaa macna stawlaa bay ku fasireen wuu ka adkaada wالsawaabu ana macnaahu اlculuw sida tooska ahna macnaha kelmadaasu ay muujinayso waa kor ahaansho iyo walistiqraaru iyo sugnaansho min gayri takyiifin iyadoo aan la qaabaynayn walaa tamhiilin wax u dhigmana meeshii aan la keenayn tawiilku oo waxaad badana maqashaan luq ahaan marka tawiilka laga hadlay asalka kelmad waxay ka timi min aala almru ilayhi yaulu aylula aala almru aala alwadcu ilaa kada wuxuu u laabtay rujuuc asal kelmada meeshaa haddana waxaa noo muuqata macnaa marjuux in meeshii la dul saaray tawiilku fi lkitaabi wasunna marka dib loo raaco laba macno ma dhaafsiisna macna bimacna tafsiir waxaa nabiga sal ly slm ducadii uu duceeyey fi bni cabaas maxay ahayd allahuma eesh faqihhu eesh fi اdiini wcallimhu tawiila muxuu ka wada nabiga sal markuu tawiil ugu ducaynay ibni cabaas inuu aayadaha qalqaloociya miya maya ee fahamsii tafsiiru lqur'aani baa loola jeeda ilahi subxana wa tacala haddana wuxuu yihi nabina bitawiilihi inaa naraaka min almuxsiniin nimankii riyooday ee nebigiisu la hadlayay maxay dhaheen nabi'na bita'wiilihi waxa aanu ku riyoonnay noo fasir bitafsiirihi wey walidalika ala'ima markay leeyihin ta'wiilu qowlihi kada wa kada markay leeyihiin macnaha walidalika manhajka manhajkii alimaam الطabri baabu ma jaءa fi ta'wiili kada wa kada ay fi tafsiiri kada ee macnaheed in la leexiye ma macnaha marka waxaan leenahay waa macnaha saxda ta'wiil bimacna alma'aal oo halka yeelowga dambe ahna waa lagu fasiraa luqada carabiga ama nusuusta marka la fasiriyo taana laba macno unbay noqonaysaa in haddii ta'wiilkaasu khabar uu yahay dhicid baan ku fasirayna wax dhacay hadduu dalab yahana waxaan ku fasirayna hogaansan yani maala ilahi subxana wa tacala muxuu yihi hal yanduruuna ila ta'wiilah yowma yaأtii ta'wiiluhu yaqulu اladiina nasuuhu min qabl qad jaءat ila akhir اlaaya ilahi subxana wa tacala muxuu yihi ay maa yantadiru haؤulaءi اlmukadibuun ilaa wuquuca maa uhbiruu bihi qolyaha wax kale ma sugayaan ilaa ta'wiilah e ilaa wuquuca maa uhbiruu bihi waxa loo sheegay dhicitaankeed ama dhicitaankeed qur-aanka haddana wuxuu yowma ya'tii ta'wiiluh ay wuquucuh haddana ilah yaqulu ladiina nasuuh ay tarakuuhu min qabl qad jaaءat rusul rabbina biاlxaqi wanuudu aayaad waatan idan atawiil bimacnaa wawuquuc macnaha wey haddii aanu ka hadlay bimacna almaal tawiil wuxuu noqon karaa bimacna alb ujeedadana waxay tahay in loo hogaansamo hadda jala wacala wuxuu yidhi aqiimu salaata qof marka uu istaagay salaaddii buu tukaday maxaan ku magacaabaynaa ilahay wuxuu yidhi aqiimu salaata istaagay waan tukaday sidai ilahay ii faray waxaan leenahay fulanun yata'awalu qowla allahi macnaheeda waa maxay ee yacmalu biqowli illah waxaa muujinaya in yacma lagu fasiro xadiidkii caaisha waxay leey ma sala nabiyu sal alla alay slam salaatan bacdamaa unzilat calayhi qowluhu tacaala nebiga salaad ma tukan laga bilaaba markii ilaahay uu ku soo dejiyey idaa jaa nasru llah walfatx waraأyta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja fasabix bixamdi rabbika wاstakfiru inahu kana tawaaba markay soo degtay ilaa qaala subxaanaka allahuma wabixamdik allahuma kfir li caisha maxay yata'awalu lqur'aana maxaa lagu fasiraya ee isagoo u hogaansamaya qur-aanka idan tawiil bimacnaa hogaansan waa haddii alabka laga hadlayo tawiil bimacnaa wuquuc dhicid haddii khabar laga hadlayo macnaha labaad uu muujina waa kan idan macnaha wey haddaba tawiilka ay sheegaan ama oo hadda kitaabka noogu qoran usuuliyiintuna ay sheegaan bimacnaa xaadi wey yani bimacnaa macnan ta'wiilka saxda ah ee ay yaqaanaan culummada fi lkitaabi wasunna labadaa macno wey bimacna tafsiir sida ibnu jariir atabari uu leeyahay ta'wiilu qowlihi jala wacala iyo bimacnaa eesh alma'aal oo laba macno ah bimacna alwuquuc ida kana khabran aw alimtithal ida kana طalaban amaa macnahan saddexaad wuxuu leeyahy ibn taymiya raxmat اllahi caleyh laa yucraf fi lkitaabi wala fi الsunnati ta'wiilkan dambe ee la leeyahay in inta la qaado naski macna laga awood badan yaha lagu fasiro lama oqooni laa fi lkitaab wasunna inama axdathahu lmuta'akhiruun noocan saddexaad aan kaga hadlayn usuulu fiqigu waxaa la yimid dadkii dambeeyey shar fara badanna waa ay ku timid buu leeyay sheekh wuxuu leey hadalkiisa waxasala bihada alixdaathi min alshari waltaxriifi ma allahu bihi caliim shar waxaa ka timid ilahi subxana wa tacala ogyahay satow cala aayaati sifaati wa axaadiiثiha wcala bacضi alakhbaari fi ljazaa'i fasatow calayha bihada almicwal fahuwa التأwiilu فهو التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهرة waxay ku xadgudbeen oo weerar ku qaadeen aayaadka ilaahay oo amaba sifaatkii ilahay axaadiida iyo sunadaba kusoo aroortay ama aayaadka iyo sunada kusoo arooray oo ah in laga qaado macnihii uu lahaa naska macno kale markaa la dul saaro taana waa uu nabiga sal allahu aleyh wasalam uu ka digay yani maalan culummadu waxay isweydiiyaan caaisha waxaa la kana tutimu fi safar marka safar lagu jira halkii la tukan lahaa laba rag maxay tukan jirtay afar iyadaana noo wariday xadiidkii ahaa oo ay leedahay maa furidat isalaatu ana awala maa furidat isalaatu rakcatayn salaada markii la waajibay laba ragcay ahayd falama haajara rasul lah sal ly slm ziida fi salaati alxadari salaada qofka markuu neg yahana labaa lagu sii daro uqira salaatu safar sideeda loo daayay caaisha iyadaa noo warisay sooma xadiidka yaa weri xadiidka caaisha oo ah salaada safar inay laba ragcatay wamaca dalika caaisha kaanat tutim afar bay tukan jirtay culimadu maxay kaga jawaabeen waxay leeyihiin caaisha ta'awalat kamaa ta'awalaha cuhmaan sida cuhmaan oo kale cuhmaan markii mina la joogay afar rab u tukan jiray undur kayfa yakun hada tawiil idan marka waxaan leenahay low abqa cuhmaanu sunata aw cuhmaanu sunata calaa daahiriha lakaana haddii cuhmaan sunada daahirkeeda uu qaadan lahaa inuu qasriyay ahaan jirta laakiin wuu ijtihaaday haddii maadaama ijtihaad uu la yimid qofka mujtahidkaana hadduu asiiba laba ajir buu leeyahy hadduu khaldana hal ajir buu leeyahy lakiin marka waxaan meesha inooga muuqata in cuثmaan bin cafaan radi allahu canhu ardaa inuusan u qasdin sunnada inuu khilaaf laakiin tawiil buu la idan laakiin macnahan dambe dadku hadda ay wadaan oo caaisha tawiilkeeda iyo tawiilka waxaa isku mida ah, waxaa isku mida ah tawiilkii uu la yimid bin cafaan tawiil waxaa kara maalan hadda maalan tawiilku hadduu nas wato qariine haddii uu wato waan ku fasiraynaa hadda maala xadiid ba waxaa jira leh allah subxaana wa tacaala uu leeyahay cabdii maridtu falam tacudnii addoonkaygiyo waan xanuunsaday imaadan aan soo booqan mana aadan isoo booqan xadiidkan marka la fasirayo ma ku khasbannahay inaan tawiil samayno mise waxaan leenahay ilaahay wuxuu yihi waan xanuunsaday maxaan ku fasirana xadiikaas waxaan ku fasiraynaa marida cabdii addoonkayga ayaa xanuunsaday cabdu min cibaadi addoon addoomadeeda ka mid a ah xanuunsaday mada mana aadan soo booqan buu ilahay subxana wa tacala ula jeedaa ee ilaahay kama wado inuu isaga xanuunsaday maxaa ilaahay subxana wa tacaala kow tawiilka maxaa noo taswiiqiyey waxaa nagu khasbay ilaahay subxaana wa tacaala nuqsaan buu ka nasahan yahay kow labo ilaah isaga yidhi man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu fi lxarbi isagaa yidhi in addoonkiisa uu difaacayo saddex nabiga sal alla lay wasalam isla xadiidka waxaa ku soo aroray inuu yidhi allah alam taclam ana cabdii fulaan marida falam tacudhu xadiidkay ku soo aroortay miyaadan ogayn addoonkayga hebel ahaa uu xanuunsaday o aadan soo booqan maadaama nusuus kale ay keentay kow in ilaahay nuqsaan laga nasaho ilan maradku waa nuqsaan labo ilaahay isagoo ballan qaada in adoomadiisa uu difaacayo haddana waxay ka mid tahay difaacay u difaacaya saddex isla nas nusuusta xadiidka kamid mid a ah waxaa kusoo aroortay alam taclam ana cabdii fulanan marida falam tacudhu marka yaa loola muraadaya addoonkii waa loola jeedaa oo ilahay subxana wa tacala ma halkaasoo kale marka markaanu ta'wiilinaynay iskala xamaasoonnay maya daliil baan ku ta'wiilinay w marka dliil helman tawiilin haddii daliilla waay maxaan leenahay halkeedaasaan u daynaynaa biidn illaahi subxaana wa tacala meelka lama aadin haddaba tawiilka laba macno lagu fasiray macnana waxa l waa saxiix oo daliil saxiixa wasal qariya tuulada weydi ma tuuladaan la hadlay haddaan masjid ma iyo tiirarkan iyo iyo kan iyo gogash miyaan la hadlaya waxaan la hadlaya dadkiinan meesha fadhiya sooma haddaan idhaha ana ukhaaib masjid mush macnaato inaan la hadlay gidaarada inaan la hadlay derbiyada macnaheeda ma ina mukhaaab almusaliina fi lmasjid wey maxay wax muuqado laakiin waxaa kuu soo haray qowluhu jala wacalaa allah aayadda ah alraxmaanu cala istawa toddoba meel bay qur-aan allah subxaana wa tacala istawihiisana waxaa muujinaya caqli waxaa muujinaya naska waxaa muujinaya fitrada waxaa muujinaya caqliga aayadna waan haynay aayado haddii la raba in la fasiro nabiga sal l xadith aljaariya ayna allah allah fi sama nusuusta ciiddaasay ka badatay laba waxaan haynaa fitradii hadda ka hor iyadoo meel lagu murmayo ilaahay ma kor jiraa mise allah mawjuud fi kulli makan iyadoo lagu murmayo ayaa nin caami oo diinba aan noqon baa wuxuu yidhi anigu ma arkin bu yidhi iyadoo ilahay la baryo le ilah waxaan arki jiro ilaah waxisiiy labada gacmood in erka jiraan fidrada bani aadamka tusina ninka caamiga markuu rabo inuu dacwoodo isagu aadan u sharxin ilahay baan kaaga dacwooday cirkuu fiirinaya fidradii baa muujinaysa ilahay subxana wa taala meeshiisa aa isku sheegay jala wacala waxaasoo dhan waxay daliil yihiin wujuud llahi jala wacala halkuu isku sheegay a amintum man fi samaa am amintum man fi samaa wa huwa alqaahiru fawqa cibaadihi waxaasoo dhan waxay muujineen allah subxana wa taala meesha isku sheegay haddaba qof baa wuxuu leeya ilahay subxaana wa tacaala in koonkan lagu dhex sheegaayo waa nuqsaan bari iyo galbeed iyo iyo waqooyi iyo koonfur in lagu dhex sheega ilahay subxana nuqsaan bay u tahay ha ilahay nuqsaan bay u tahay laakiin maxaa noo qoran ana allaha baa can khalqihi koonka horsiisa waa makhluuq bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfurna koonku ka dhex jira in the universe ilahay subxana wa tacala waa ka dhex baxsanya laa taxwiihi jihaatu sit saa darteed ilaahay umaba baahna marka anigi adiga umba afar barjaala leh oo bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfur leh laakiin ilahi subxana watala baa ka dhex baxsan yahab koonkan shaqo kuma leh jala wacala aayaat nuzuul ama axaadiid nuzuul marka la fasirayo ilaahay wuu soo degaa buu yidhi markiiba laba shay madaxaaga waa inaad ka saartid in soo degitaanka imaamka mimbarka uu ka soo dego dhulka iman waa ina markiiba madaxaaga aanu soo gelin labo markaan meesha kasoo dego kursigii markaan kasoo dego inuu maraanayo ilaahay subxaana wa markay taagan tahay waa inaada maskaxdaada aanay kusoo dhicin maxaa nusuulullahi jala wacala nuhbituhu siduu yahaan u deenaynaa laakiin nusuuluhu laysa ka nusuulina keenoo kale maaha marka khaladka wuxuu ka dhaca waa maxay marka aan tafsiirka waxa aan dul saaray uu yahay aan bini aadam u eegay maanta fiiri bini aadamka bini aadamka inaan meesha joogo yani inaga wejiyadeena kala duwan oo midabadeena kala duwan oo hadalkeena kala duwan oo socodkeena kala duwan haddii waxoo dhanba bini aadam intay isku yihin ay kala duwan yihiin maxaa u malaynaysaa jalla wacala oo khaaliqii laysa ka milihi shay sifo walba iyo muuqaal walbao maskaxdaada kusoo dha ilah waa ka duwan ilah wuxuu eg ma laha wacala marka ka ta'wiili lmucailati muxuu la jeedaa tactiilka luqada carabiga waa disfunction markuu dhaco shaqo atelefon catlaan aljihaaz cadlaan alxaasuub cadlaan ma shaqaynayo allamba cadlaan addaw markaan ku leeyahay cadlaan waxaan shaqaynay fasaxa maxaa lagu magacaaba luqada carabiga cotla fulanun fi cotla yani shaqo ma qabanayo waxa markii shaqa aanu wax shaqa aanu qabanayn idol yahay walaa kelmad idol englishka iyo cotla waa kelmad isku dhow qofku markuu idol yahay waxba aanu qabanayn waxaa lagu magacaabaa fulanun fi cotla shayga marka uu awood shaqadiisa ka baxan waxaan ku magacaabana tacatala shay mucaila waa maxay waxay shaqadii ka qaadeen aayaatu sifaati inay shaqeeyaan yad waxay leeyihin ilaahay gacantiisa ma dhihi karne awooddiisaan leenahay adab ma dhihi karne ilahay wuu caroodaayo ilahay waxaan leenahay ma aragtay waxaan ku fasiraynaa ciqaab baa soo degay okay daxika ilaahay subxaana watacala waa qosle ma dhihi karne waxaan leenahay ilaahay naxariisiis meelo kale lala aaday nasku kaasuu muujiyey waxaase kaaga sii daran markii qole intay timaado iyaguna ku yihahda maya sifaadka iyo asmaada ha noo sugnaato laakiin toddoba un baan sugaynaa inta kale lama imanayno iyadan waxay ka mid tahay waxyaabaha eh, qardajeexa run ahaanti badbaadana waxay ku jirtaa halkaa manhajka way manhajka maanta la rabo in dagaal lagu qaado la yirahda dadka ha laga masaxo waxaan waxa ilaahay subxaana wa tacala soo dejiyey badbaadun halkaasay ku jirta waxaan u malaynayaa eh, masaa-isha sidan oo kalea iyadoo aada u faahfaahsan fii aayaati aayaati illahi jala wacala ama asmaa illah wa sifaati tafsiirka in iyadoo faahfaahsanna soo martay haddaba waxaan u gudbaynaa kelmadahan ah takyiif tamhiil tactiil taxriif kelmadaha la adeegsado tactiil waa shaqa tiris tamhiilna wixii wax og inaad keentid takyiifna waa inaad qaabaysid taxriifna waa inaad qalloocisid intuba ilaahay subxaana wa tacaala waa ka nasahayn tafadal majaazku soo ma ahayn macnihii xaqiiqiga oo laga leexdo oo macno kale loo leexdo qariino meeshay keentay sax qariino soo ma ma suurtagal baa inaan hadda markaan leeyahay maxamedun kalasadi markaan leeyahay soo qariino ma jirto waa ina qariino jir soo ma mar walbaba ta'wiilku waa qeyb ka mida majaaz ka mida wey maxaa yeele saad ogeyd almajaaz almursal iyo majaazaadkii kala duuna ina soo mar waa qayb ka mida wey marka qeybtan laakiin inay iyadu noqoto micwal gaar ah oo loo adeegsan nusuustan diidaynaa ka bax macnihii asalka ah macno kale u leexa maa fi mushkila laakiin waxaan u baahanaha inaan helo daliil sida marida maridtu falam tacudnii daliil baan ku leexinay sooma laakiin inaad dhahdee maya wax kalaa loola jeedaa daliil waa inaad keentaa haddii daliil kale la helo fa biha wa nicma haddii daliil la nuska meeshiisu taagan yahy macnaha waa fahmna sooma waxaan u malaynaya qaarkiin xataa waxbay haddaad waxbaa soo qorqorteen assignmentigiina waxyaaba qurux badan baa soo qorteen qarteen nuqula laakiin haddii fahm lagu soo qoray waxaan u malayna masalada in idinka dhacdhacday daliilka caqliga markay taagan tahay fi baabi alaayaati walasmaai wasifaati markay taagantahay daliilka caqliga xaggaasaan digayna ilan asalka waxaan leenahay annaql muqadam cala alcaqal sax halkaasaa noo taagantay goormaan weheshanaynaa markaan waxaa dhan aan weyno nastanis bihi laakiin hadda haddaan dhahno caqliga aan ku fiirino de cuquusha waa kala duwanta anuu caqligayga uu gaaban yahay adigu caqligaaga uu sareeya isaga caqligiis uu gaabanya isaga caqligiis uu sareeya mana isfahmayno laakiin annaga maxaa standard noo noqon kara aan isku fahmi karna marka nas uu jiro daliilka caqliga ma la dhihi kara caqli waa qaci daliil naqli way marka maya caqli hay dambe horta kow nasaan fasiraya sooma kuntu samcahu aladii asmacu biqosan marka leeh waan fasiraya soo ma waxaan fasiraya naskiaan fasiraya caqligu ii dambeynaya il maxaa yeele waxay dhahaan alcaqli saliim macquul maa inuu ka hor yimaado nas haddaad aragti caqli nas duqaynaya caqliga wax ka sii haye may waan oga laakiin kow caqliga haddaan waxaan ka wadaa caqli wuxuu imaan yustanas b wataan kusoo hormay waa weheshanaynaa waa goorma last resort wey aakhir malja laakiin kow horta nusuusta aan ku dhex dabaalano waxaa laga yaabaa in nas kaloo fasiri uu jiro laakiin idilaacayga aanu gaarin laga yaaba nas kale mafhuumkiisa hadii mantuuqiisa aan ka fahmi waayo mafhuumkiisa inaan ka fahmi karo horta aan dhex meelaha ogaarsado markaan meesha kasoo dhammaada kadib baan waxaan leeyahay caqliga wuxuu ituso nusuusto dhan inay isku jaango-onto halkaa wada ay haysato kana kanuu raacaya laakiin caqli markiiba dhahaya may waan kasoo reebaya leesh aanu daliil haynin khatarteeda leedahay caqliga mar walbaba icmaalu lcaqli waa daruuri oo ilahay subxana lacalakum tatafakurun lacalakum tacqiluun lacalakum waa laynoo masalata tadabur lakin mata waa inaanan hayn daliil kale hadalka waa fahmna soma macnahaas macnaha aan u gudbay annaskh tacriifuhu waxaanu qeexayna annaskh naskhigu baab isagana abwaabta culus kamida mida weeye min abwaabba baabkan marka la jooga fahamkiisana runti wax badan baa noogaga xiran oo meeshan la xiriira naskhigu waa meesha abrigation ka baxo englishku tacriifuhuna annasku luqatan laba macno wey alizaala wax in la zuuliyo haddaan wax meel ku qoran aan tirtiro naskhi wey waannaql wax meel ku qoran haddaan biyaareeyo ama aan soo guuriyo oo aan meel ku qoran waxaa lagu magacaa naql waxaa lagu magacaabaa naskhi saa darteed markaan idhaahdo maala fa nusikha hada shay waa la tirtiray wey shayan mansuukhan damsi baa ku dhacay waa la tirtiray haddaan idhaahda wixii baan soo guuriyana maala annusha alasliya annusha almanquul canha kitaabada inaa kunaa nastansikhu ma kuntum tacmaluun waan qori jirnow wasilaaxan erebixinta sharcigana rafcu xukmi daliilin sharciyin daliil sharci ah xukumkiisa oo la kor yeelo wey ow lafdihi amaba lafdigiisa la kor yeelo bidaliilin daliil lagu kor yeelo min alkitaabi kitaabka xaggiisa ka ahaaday iyo wasunnati sunnada nebiga sal alla lay wasalam dhowr qodobba indhaha la raac rafc kow rafc waa kan baa rafciyey qaadis fujin karu kicin waxa la qaadaya waa xukum xukumkaa wuxuu ku salaysan yahay daliil daliilkaasu caqli maaha wax kale maaha waa daliil sharci daliilkaas ama lafdigiisaa la qaaday waxaana xukumkaas dheh ama lafdigiisaa la qaaday bidaliilna waa lagu qaaday oo caqli maaha fakr maaha ra'yi caalim maaha aayad iyo xadiid kale halkaa marka waxaa ka muuqata eh, in qiyaaska waxaa lagu nasakhin ijmac waxbaa lagu nasakin waxaa lagu nasakhay inuu yahay alkitaab sunna falmuraadu biqowlina rafcu xukmin xukum oo la lalo oo la rafciyo ay tagyiiruhu waa doorintiiso min iijaabin waajibnimo laga dooriyo ilaa ibaaxatin shay banaanaansho ah loo dooriyo oo min ibaaxatin banaanaansho laga soo dooriyo ilaa taxriimin xaaraantinimayn maalan tusaale ahaan shay waajib ahaa baa la bedelay waxaa laga dhigay optional adig kuu talsami ama ha samayn shay optional ahaa ayaa waxaa leey xaaraan bay kaa tahy xukumkii marka aanu isla naqiin ee hore jiray horey u jiro qur-aanka ku qoran ama sunnada ayaa la dooriy xukum kalea lagu bedelay halkaa way naskhigu marka wax laga hadlayo fa kharaja bidalika kaa waxaa ku baxay takhalufu اlxukmi haddii xukumka uu dib u gorto lifawaati shartin shardi la waaya dartii oo wujuudi maanicin amaba wax reebaya uu jira darteed mithal an yartafica inuu kor noqdo oo kale wujuubu zakaati zakada waajibnimadeeda linaqsi nisaabi nisaabkii oo nuqsaan ay ku jirta darteed oo wujuubi salaati ama salaadii waajibnimadeeda inay kor noqoto liwujuudi alxaydi dhiiggii dumarka ku dhacaya oo jooga falaa yusamaa dalika naskan kaasa nask laguma magacaabo maxaa laga wadaa qofka markuu zakaynayo zakada maxay leedahay laba shardi soo xoolihii laha inay gaaraan maxay nisaab halkii la rabay geelii arigii lodii baartii dirhamkii diinaarkii dahabkii nabiga sal alla alay wasalam ama diintu waxay u samaysay xad sooma laba waxaa la yidhi xoolaha laga zakaynaya waa inay kasoo wareegaan hal sano ay kasoo wareegto sax okay haddii aanan nisaabkii aanan haysan oo boqol dollar aan haysto ama waxaan haysaa intaasoo milyan laakiin sanadkii aan bay lacagtii aan wada bixiyey qofkaa zake miyaa laga rabaa kaa marka ma naski baa lagu magacaabaa marka le hebel zakadii way ka dhacday maalan anoo anoo haysta soddon kun oo dollar haysta shan bil markaan haystay ama toban bil markaan haystay ama bishii ko iyo tobnaa lacagtii u baahda waan cunay laba bilood baana ka hartay in sanad nisaabkii buuxsamo soo eh, xawlka inuu buuxsamo waa naskiyey naski maaha maxaa yeeley zakada waxay igaga hartay shardi shuruudii baa la waayey hada laa yusama naska naska lagu magacaabo maxa xukumku wuu jiraa kulamaa shardiga la helo zakada waa laga raba oo ah inaan nisaabkii buuxiyo sanadkanu kasoo wareego kaa naska lagu magacaabo gabadhii maalan salaad iyo soon baa laga rabaa laakiin waxaa ku dhacay macduur bay noqotay gabadhii dhiiggii baa ku dhacay inta gabadhu ay macduur ay tahay isbuuca salaadna lagama rabo soonna lagama rabo ma waxaa lagu magacaaba marka naskhi may xukumki wuu joogaa laakiin wujuud maanic baan leenahay waxbaa ka reebay oo gabadha haddii maalin iyo habeen ay daahir ku noqoto salaadii iyo soonkii waa laga rabaa hadday toban maalmood ay la gaarto kadib salaadii iyo soonkii waa laga rabaa wujuud maanic wey marka wuxuu leeyay haddii meesha uu jiro fa waa shard oo sida zakadoo kale labada shardi mid kamid ah hadii la waayo ama wujuud maanic sida inuu xayd yimaado oo kale haadaa naskha lagu magacaaba waxaa lagu magacaabaa waxaan ku magacaabaynaa shay aanan dhammaystirmin wey walmuraadu biqowlina aw lafdihi markaan len lafdu daliili sharciya laga hadlaya daliilka sharciga ayaa laga hadlaya lafdigiis liana anaskha ima an yakuuna lilxukmi marka leeyahay waa la lalay xukumka kan ama shaygan ayaa meeshii laga rafciyey xukumku ku dhici karaa duuna lafdi kow lafdiga lama naskhin aw bilcagsi ama lafdigaa la nasakhay xukmka lama naskhin aw lahumaa jamcan ama xukumkii lafdigaa la nasakhaya kamaa sayati sida noo imanaysa halkaa marka waxaan ka faaidnay ko naskhigu in xukum horay u jiray in la dooriyo la bedelo xukumkii baa la weyn karaa oo bimacnaa aayaddii o dhan baa meesha laga saaraya ama aayaddii aayaddii dhan baa laga saaraya ma aqrinayn amaba aayaddii way joogtaa waan aqrinaya lakin xukumki ma joogo amaba aayaddii mana aqrinayno xukunkeediina ma jiro hadalkaa mida dhaca ama aayaddii ma aqrina lakin xukunkeedaad joog suwartaasuu ku iman mid midna miaalkooda waanu bixina wakharaja biqowlina bidaliili min alkitaabi wasunati markaan leenahana maa cadaahuma wixii ka soo haro min aladilati adiladii kalijmaci ijmac wax laguma nasho waalqiyaasi qiyaaski wax laguma nasho falaa yunsakhu bihima ma dhihi karti ijmac baa nasakhay mana dhihi kartid waxaa nasakahee qiyaas labada wax laguma nasakho wannasku oo ah in xukum jiray la bedelana jaa-izun waa mid suurtagala caqlan marka laga hadlay wawaaqicun waa mid dhici kara sharcan amaa jawaasuhu caqlan maxaa banaynaya inuu naskhi uu dhici karo xukum hore u jira in la dooriyo falina allaha jala wacala biyadihi lmr amarku ilahay gacantiisa ugu jiraa falina allaha jala wacala biyadihi lmr allah buu amarku gacantiisa ku jiraa walow xukmu xukumkana isagaa iska leh liannahu rabu lmaalik maxaa isaga ah allah rabbiga ee waxhanta falahu an yusharica licibaadihi maa taqtadiihi xikmatuhu ilaahay waxaa u ahaaday inuu addoommadiisa u sharciyayn karo wax xikmaduusu ay keenaysay wa raxmatuhu naxariistiisa wahal yamnacu alcaql caqligii miyuu diidayaa an ya'mura almaalik ninkii boqorka ahaa mamluukahu qofkii addoonka u ahaa inuu faro bimaa araada wuxuu doono yaa u diidaya uma ina muqtadaa xikmat illahi jala wacala ilahay xikmadiisa waxay keenaysaa waraxmatii bicibaadihi addoommadiisa uu u naxariisanaya an yusharica lahum inuu u sharciyeeyo maa yaclamu tacaala wuxuu ilaahay og yahay ana fiihi qiyaama masaalixi diinihim wa dunyaahum in ay ku jirto waxa ay ku qumayso masaalixda adduunyadooda iyo diinkooda walmasaalixu takhtalifu bixasbi alaxwaali interestiga ama danuhuna way isbedelaan axwaasha iyadoo loo eegayo iyo wاlأزmaani waqtiyada faqad yakunu اlxukm waxaa laga yaaba xukm fii waqtin marka la joogo aw xaalin ama xaalad lagu jiro aslaxa inuu wanaagsan lcibaadi addoommada wayakunu hayruhu lagana yaabo xukunka xukumaan ahayn fii waqtin waqti marka la joogo aw xaalin ukhra ama xaalad kale aslaxu inay wanaagsan taha wallahu caliimun xakiim ilahay baana cilmi badan xikmadna badan halkaa waxaa laga qaata marka waan u iman doonaa aakhirka noo sheegayaa fawaaidda ku jirta naskhiga xukun baa waxaa laga yaaba hadda inuu saalix yahay lagu camalfali karo laakiin waqtigan aanu saalix ahayn xukma waxaa laga yaaba in hadda suurtagelkiisu suurtagal yani hadda jiri karo laakiin waqti aanu jiri karin haddaba wa wuquucuhu sharcan inuu dhici kara maxaa muujinaya faliadilatin minha waxaa muujinaya adiladan oo kale ah qowluhu jala wacala maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha ilahay wuxuu leeyahy maa nansakh min aayatin aayad ma nasakhno ow nunsiha ama dib uma dhigno hadiiba sa ay dhacdo nati bikhayrin minha waxaanu la imanaynaa middaa mid ka khayr badan aw midlaha mid iyadoo dhiganta ayadan iyo sida la isu saari lahaa eraabaadka iyo qira'aadka ku jiro tafsiirkay nagu soo mareen labo qowluhu tacaala baa daliilu ah alana khafafa allahu cankum ama aayaddii koowaad ilahay marka wuxuu yidhi maa nansakh min aaya aayad haddaan nasakhno xukumkeedii aan meesha ka saarno mid kaleaanu keenaynaa ama iyadii ka wanaagsan ama iyada u dhiganta halka waxaa laga qaatay inuu sharci ahaan dhici karo laba waxaa laina yidhi alaana khafafa allahu cankum hadda ilahay idinka fuday maxaa laga qaatay hore inay adkayd oo xukumkii la saaray haddana ilahay wuxuu yidhi faalaana baashiruuhunna markii hore qofka markuu soomo yani yani bimacnaa habeenkana maalintin uu soomay habeenkana uma dhowaan kartaan dumarkaa la yidhi ilahay dib dambe wuxuu yidhi calima allahu anakum kuntum takhtaanuuna anfusakum fataaba calaykum waxaa laydin ogaada marka hore inaad wax isdabamarinayseyn ilahay uu idinka tooba aqbale fataaba calaykum faalaana baashiruuhuna wabtaguu ma kataba allahu lakum wakuluu washrabuu xata yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr ثuma atimuu صiyaama ila leyl walaa tubaashiruuhna antum caakifuuna fi lmasaajid tilka xuduud اllahi falaa taqrabuuha kadalika yubayinu aayat linaas aayadda marka aakhirka markaasaa la sheegay idan faalaana baashiruuhuna waxaa muuqata hadda markii horena lama ogoleen faina hada nas wuxuu ku cad yahay fii tagyiiri اlxukmi الsaabiqi xukumkii hore u jiray in la dooriyo saddex qowluhu sala allahu aleyh waslm wuxuu yidhi kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri hadda ka hor waxaan idinka reebay ama idinka reebi jiray qubuurta inaad soo booqataan fazuuruuha soo booqda maxaa laga qaatay inuu jiray xukum ahaa qubuurta yaan lasoo booqan kadibuu nebiga yidhi may horaan idinkugu diidi jiray hadda soo booqda fahada nas wuxuu ku cadyahay fii naskhi nahyi in la nasakhay reebistii ahayd can ziyaarati lqubuuri qubuurta in lasoo booqan karo halka way noo caddahay sooma waxaanu haynaa marka saddex aayadood iyo hal xadiid ee muujinaya in xukum la nasakhay hadda marka aan u baxno marka fi ma yaati waxaa reeban in uu naskhiga uu dhaco fi ma yati waxa soo socda laba meelood naskhi ma soo geli karo laba meel laba kategori ee nusuusta ku soo aroortay fi laxaadii fi alaayaati walaxaadiid lama nasakho alahbaar akhbaarta lama nasakho liana naskha maxaluhu maal liana anaskha maxaluhu lxukm naskhigu halka uu dhaco waa xukumka khabarku ma xukum baa haddaan ku yidhaha hebel baa baxay hebel baa cabay ma xukum baa marka lama naso liana naskha axadi alkhabarayni ystalzimu an yakuuna axaduhumaa kadiban maxaa laba khabar mid ka mid a haddii la nasakho waxaa ka dhalanaya kii hore nuu been ahaa hadda haddii ilahi subxana wa tacala na yidhah nebi nuux saabuu ahaa ama fircawn iyo muuse waxaa dhex maray qur-aankaa lanogu sheegay sooma haddii la khabarkii hore waa la naskhay maxaa ka dhalanaya khabarkii hore been buu ahaa sax macquul maa marka khabarka lama nasakho wاlkidbu mustaxiilu fi akhbaar been in ah, ilaahay akhbaartiisa rasuulka waxa uu sheegana ay dhex dhacdo waa mustaxiil allahuma ila an yakuna alxukmu ilaa inay dhacdo mooyaan xukumkii inuu ku yimaado bisuurati alkhabari waxaa laga xukum laguu sheegaya hab khabar ahaan inuu yimaado falaa yamtanicu naskhu markaasoo kale in la nasakhayo ma reebtoomaysa ka qowlihi tacaala oo kale wa in yakun minkum cishruuna saabiruun yaqlibu miatayn aayaddan u fiirso waxaa la yidhi haddii ay idinku jiraan cishruuna saabiruun labaatan sabar badan oo gegsi badan oo dulqaad badan oo dagaalka u dhabar adeeg badan hadday idinku jiraan yaqlibu mi waxay ka adkaana laba boqol oo cadowgii amar maaha sax khabar ahaan baa leenagu sheegay laakiin xukun baa ku jira sooma oo ah labaatan idinka idinka mida waa inay u babacdhigaan laba boqol oo cadowga amar wey laakiin khabar ahaan bay ku timid haddaba marka waxba kuma jabna khabarku ama xukumkii suurat lkhabari hadduu ku yimaado in la naskhay waxba kuma jabna haddii la yihahdo marka labaatankiina laba boqol ina iska celiyo waa inay iska celiyaan ninkii meeqaa kusoo aadaysa tobana kuso aadaysa sooma nin walba inuu toban meel saaro waa raggii hore faina hada khabaru macnaahu اlamr waa khabar lakin macnihiisu amr walida jaءa naskhu fi اlaayati alati bacdaha inuu xukum yahay waxaa muujinaya naskigiisa wuxuu ku soo aroor aayadii ka dambaysay wahiya qowluhu tacaala alana khafafa allahu cankum haddaba hadduu ilaahay idinka fududeeyey wacalima ana fiikum dacfan ilaahay wuxuu ogaaday horena u ogaa haddana uu ogyahay inuu nugayl iyo tamar darro inay idinku jirto fain yakun minkum miatun saabira boqol sabar badanu hadday idinku jirta yalibuu hadday idinku jiraan yaglibu miatayn waxay ka adkaana laba boqol maxaa meesha laga dhiga marka halkii meeqaa kusoo aaday labo halkii uu iska dhicin lahaa ninkii maaragtay uu toban iska dhicin lahaa waxaa iska celinaya marka laba imisaa laga tuuray sideed waa dadkii hore ee ahaa kuwa hadda joogana kunkii hal xate iskama celin karaa macnaheed sooma laakiin naskuna kaasuu tilmaama labo ah, alaxkaam alaxkaam alati takunu maslaxatan fi kuli zamanin wa makan axkaamta mar walbaba maslaxa u ah ummadda xilli walba oo la joogo iyo goob walba oo la joogo maslaxo ah lama nasakho ka tawxiidi lama nasakho lama dhahayo shalana ilahay baa la caabudaya maantana shirki gale no wa usuuli liimaani iimaanka usuushiisa lama nasakho wa usuuli cibaadaati cibaadaadka usuushooda lama nasakho xalaal iyo xaaraam markii waxyaabaha micnaha sida zinadii waad ogaan doontaa wa makaarim alakhlaaqi akhlaaqda teeda wanaagsanna lama nasakho min asidqi runtii runtiibaa hor horay sharci baa u ahayd hadda iska daaya been sheega macquul maaha waalcafaafi dhowrsanaanta eh, dhowrsanaan joojiyo hala zinaysta macquul maaha waalkarami waashajaacati deeqsinimada iyo geesinimada lama nasakho naxwu dalik falaa yumkinu nasku lmri biha suurtagal maaha in la isfaro in la nasakho wakadalika laa yumkinu nasku laa yumkinu nasku nahyi cama huwa qabiix suurtagal maaha in la nasakho in la iska reebo xun fii kuli zamaani wamakaan xilli walba iyo goob walbaba kashirki shirkiga lama nasakhayo weligiis waa shirki wاlkufri gaalnimadii lama nasakhayo wamasaawi اakhlaaqi akhlaaqda teeda xunxun oo min alkidibi baantiya iyo wlfujuuri diin meel loogaga dhaca iyo wlbukli dhabcalnimadii iyo wljubni iyo fulinimadii iyo naxwi dalik wixii la halmaada id sharaacicu kuluha maxaa yl sharacida ilahay uu soo dejiyo dhan limasaalix اlcibaadi addoommada danahooday usoo degtay iyo wadafci اlmafaasid canhu waxyaabaha xun in laga celiyo haddaba marka labadaa eriyo haddii imtixaan uu ku yimaado lagu yidhaahdo udkur almawaadic alati yastaxiilu fiha nask haddii lagu yidhaahdo mawdicaan baa leedahay alakhbaar amhilaad bixinaysa alaxkaam alati fi takunu maslaxatan li alcibaadi fi kuli zaman wa makan intaa markaan ka baxno shuruud nasr mawduucanna isagana waa muhiim qof baa waxaa laga yaaba inuu iskala soo shir tago u yirahdo waa la nasakh xukunka kan shuruud buu leeyahy waxaa jira conditions for abrogation in wax la naskhi karo shuruud bay leedahay yushtaratu linaskhi in wax la naskhay waxaa loo shardiyaa fima yumkinu naskhuhu wixii ay suurtagal tahay in la nasakho oo wixii ka soo har labada mawdica shuruudun minha shuruud ay ka mid tahay kow tacaduru ljamci bayna adaliilayni inay adkaato labadii daliil in la heshiisiiyo fain amkana aljamcu haddii suurtagal ay tahay labadii daliil in la heshiisiiyo falaa naskha naskh ma jiro limaada liimkaani alcamali maxaa yeele waxaa jira ku camalfal suurtagalkii bikullin minhuma mid kasta in lagu camalfalo laba naskh sida horta ogow aayaduhu isma duqeeyaan axaadiidu isma duqayso aayad xadiidna isma diidaan laakiin aniga maadaama aan shallow minded ahay maskaxdu iska gaaban tahay oo fahamkaygu gaaban yahay aqoonteeda xadidan tahay waxaa ii muuqan karta maadaama bini aadam aan ahay in aayadii aayadda isdiidayaan xadii xadii isdiidayaan aayadii xadiid ina iska horyimin waa ii muuqan karta waana sida badanaa dhacdo oo aniga adiga waa nagu dhici karta laakiin allah subxaana wa tacaala macquul ma hadalkiisa inuu isburiyo macquul maaha nebiga hadalkiisa inuu isburiyo lakiin aniga adiga waa noo muuqan kartaa haddaba markii aan aragno in laba nas ay isdiidan yihiin waa aragtideenna markaan ku waa inaan isku dayn labada nas in la heshiisiiyo waa inu congruence jiro agreement waa inaan heshiisiiyo oo markiiba kuma ordi karin inaan dhaho kan waa sidan kanaan nasakhan waa inaan dhaho kanna waxaasuu ka hadlay kanna waxaanu ka hadlay shaqa iskuma leh markan waxaa laga hadlay aakhara markan addunya laga hadlay shaqa iskuma leh ama maalan masala la isku haysa inay noqoto maalan abu hureyra xadiid noo wariyey caaisha in xadiid ay wariyey waxaan leenahay xadiidkii muxuu ka hadlayay muxuu ka hadlayay ghazwo duulaan buu ka hadlayay su-aasha waxay tahay caaisha kanat takzu ma duulaankii geli jirta maya abu horeira takhasusiiska wey marka abu horeira kule caaisha laga dhegaysan maayo marka ama waxaan leeyahay xadiidkii muxuu ka hadlayay alumuur almanziliya guriga iyo waxay la xiriira abu horeira guriga nebiga markuu seexanaya miyuu joogi jiray maya yaa shaqa kule caaisha abu hureyre hadalkiisa ma dhegeysan waxaan qaadana aisha maxaa nin walba kategori buu leey ikhtisaas buu leeyay nusuusta marka wax isku dhacaya mar waa inaan jamcin karo amhilo fara badan buu keeni doonaa number labo alcilmu bita'ahuri naasikhi naskii wax lalayay inuu dambeeyo in la ogaado wayuclamu dalik kaana waxaa lagu ogaan karaa ima binasi inuu nas soo arooro aayad ama xadiid aw bikhabari saxaabiyi ama saxaabi aw bitaariikhi ama taarikh baan ku gangaray saddexdaa midba waa cadaynaysaa mihaalu maa culima ta'ahuruhu binnasi waxaa la ogaaday amaba inuu gadaal ka yimid lagu ogaada nas waxaa tusaale u ah xadiidkii ahaa qowluhu sala allahu aleyh wasalam kuntu adintu lakum fi listimtac